alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wsaxbihi wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii aladab lmufrad liabi cabdillaahi muxamed bnu ismaaciil albukhaariyi waana darsigeennii saddexaad qaala almusanifu raximah allahu tacaala raxmatan waasica baabu cardi alislaami cala alummi nasraaniya wuxuu baabu yahay islaamka in loo bandhigo hooyadii nasaarada ahayd ee aan islaamka ahayn ruuxuu waalidkiisii gaalka ahaa inuu islaamnimada iyo diinta uu u bandhigo قال الإمام رحمه الله tacaala xadaana abulwaliid wa hishaam ibnu cabdilmalik qaala xadaana cikrima ibnu camaarin cikrima ibnu بن abu cammaar alsdi yani wasaqahu ibnu maciin walcijli nasaa'i iyo bukhaari iyo axmedna yani waxay ka warrameen oo ku tilmaameen inuu yahay xadiiskiisu aanu xoog badnayn qaala xadaanii abu kaiir asuxaymi waa yasiid ibnu cabdiraxmaan qaala wuxuu yidhi samictu abaa hurayrataan maqlay yaquulu isagoo leh maa samica biya axadun ruuxima maqlo yahuudiyun oo yahuudiya iyo walaa nasraaniyun iyo mid nasraaniya toonna ima maqlaan ilaa axabbanii wuu i jeclaanayaa sababtu maxay tahay inna ummii hooyaday kuntu waxaan ahaa uriiduhaa mid la doono cala alislaami islaamkan la doonayay fata baa way diidaysay hooyaday baan islaamka u bandhigaya markaasay diidaysay faqultu lahaa ay fatakalamtu lahaa waan kala hadlay islaamnimada iyo inay islaamto fa abat way diiday fa ataytu nabiya sal alla aleh wasalam nebigaan u tegay faqultu waxaan idhi udcu llaaha allaha ilaahay subxaana wa tacaala u bari fa dacaa waa u duceeyey fa ataytuha imi walxaal qad ajaafat calayha albaab qad aqlaqat calayha albaab iyadoo albaabka soo xidhatay faqaalat waxay tidhi yaa abaa hurayra abaa hurayrow innii aslamtu waan islaamay fa ahbartu nabiya sala allahu caleyh wasalam nebigaan uga warramay faqultu wuxuu yidhi yani faahbartu nabiya sal alla aleh wasalam nebigaan uga waramay faqultu waxaan idhi udcu llaaha ilaahay subxaana wa tacaala ii bari lii aniga iyo waliummii hooyaday niyo hooyaday noo ducee ducadii hore waa la aqbalay faqaala wuxuu yidhi nebigu sal alla aleh wasalam allaahuma cabduka abuu hurayra ilaahu addoonkaaga abu hurayre iyo wa ummahu hooyadii axibahumaa ila nnaasi dadka ilaahu jeclaysii waa sababtu lahaa yuhuudi iyo nasaaro toonna qofna ima maqlo ilaa wuu ijeclaanaya shiicada mooyaane xadiiska isagoo intan ka dheer buu imaamu muslim baa fii saxiixii ku warinaya abu hurayra wuxuu leeyahay yacnii kuntu adcuu ummii ila alislaam hooyaday baan islaamka ugu yeedhaya wahiya mushrikatun ayadoo mushrikadaan ugu yeedhaya fa dacawtuhaa yowman maalin baan ugu yeedhay ayuu leeyahay riwaayada muslim yacni markaan maalinkii ugu yeedhay bay kadibna waxay i maqashiishay buu yidhi yacnii waxaan necbaysanayo fadacawtu yowman fa min rasuuli illaahi sala allahu caleh wasalam maa akrahu rasuulkay aflagaadiisa yacnii waxaan necbaystay rasuulka ka sheegtay buu kadibna fa ataytu rasuula allahi sal wa ana abkii anigoo ooyayo ilmaynaya ayaa nabi maxamed u tegay hooyadii gaalnimada iyo waxay ku socotuu ka ilmaynaya ka murugaysanya ayib qultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow innii kuntu adcuu ummii ila alislaam hooyaday baan islaamnimada iyo iimaanka ugu yeedhayay kadibna way diidaysay maanta waxay imaqashiisay waxa yacni aan necbaystay oo xaggaaga ay ka sheegtay fa dacawtu alyowma fa asmacatnii fiika ma akrahu fadcu llaaha an yahdiya umma abi hurayra ilaahay u bari inuu um-, abu hurayre hooyadii u hanuuniyo xadiiskaa dheeree noocaas weeye wuxuu kadibna nebigaa u duceeyey ayadoo qubaysanaysu yani markaa u tegey albaabka in yar sug kadib marka uu soo galayna way u sheegtay inay islaamta allaahuma allahyow cabduka abuu hurayra wa ummahu iyo hooyadii axibahuma ila nnaasi dadka jeclaysii xadiiska imaam muslim baa fii saxiixii ku warinaya kanna waa xasan xasanahu lalbaaniyu fi ladabi lmufrad raqamka soddoniyo afraad baabu biri lwaalidayni bacda mowtihimaa wuxuu baabu yahay labada waalid in loo baarinimo sameeyo loo samafalo markay dhinteen ka bacdi xadaana abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaana cabduraxmaan ibnu hasiil cabdiraxmaan ibnu hasiil waa cabdiraxmaan ibnu sulaymaan ibnu cabdilaahi ibni xandala almacruuf bibni hasiil awowgiis ayaa loogu magac daray qaal wuxuu yidhi ahbaranii waxaa ii warramay asid ibni caliy bni ubayd asiid ibni caliy bni cubaydin mowla abi asiid ayaa ii warramay can abiihi wa caliy bni lcubayd annahu samica abaa usaydin abaa usayd inuu ka maqlay yuxadiu lqowma qoomka isagoo u warramaya abaa magaciisa waxaa la malik maaliki ibnu rabiica assaacidi oo saxaabada u warramayaan maqlay wey qaale wuxuu yidhi kunnaa waxaanu hayn cinda nebiyi sal alla aleh wasalam nebiga agtiisaanu hayn fa qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi yaa rasuul allaah rasuulka ilaahayow hal baqiya ma ka hadhay oo baaqi ma ka yahay min biri abawaya labadayda waalid iyo samafalkoodii shay-un shay bacda mowtihimaa dhimashadooda ka dambeeya oo abaruhumaa aan ugu baarin ma sameeyo nebiga salawaatuullaahi wasalaamu calayh wuxuu ninkani weydiiyey hooyada iyo aabbahay waa dhinteene intay dhinteen kabacdi shay aan ugu samafali karaa ma jira qaale wuxuu yidhi nacam haa khisaalu arbacin afar arrimood ayaad ugu samafali karta adducaa'u lahumaa labadii waalid inaad u ducayso iyo walistiqfaaru lahumaa ilaahay dembidhaaf inaad u weydiiso iyo wa infaadu cahdihimaa ballankoodii dardaarankoodii iyo wasiyadoodii inaad fuliso ayaa baarrinimada noqonaysa wa ikraamu sadiiqihimaa saaxiibadooda inaad hagaajiso oo aad karaamayso sharafto iyo wasiilatu raximi qaraabadii inaad xidhiidhiso allatii qaraabadaasoo laa raxima laka qaraabanimo aanay kuugu sugnayn ilaa min qibalihima jihadooda iyo dhankooda yani qaraabo inay kaaga timi mooyaane dee qaraabaduna yacni waa laba qayboodoo waa dhanka hooyo wixii ka yimi iyo dhanka aabbaha wixii ka yimi saas baa marka leeyahay wasilatu raximi allatii laa raxima laka ila min qibalihima xadiiska yacni sanadkiisa dacfi baa ku jira dabraani baa filkabiir ku warinaya mujalladka sagaaliyo tobnaad wadakarahu siyuudi fii duri lmansuur mujaladka shanaad arqamka ibnu kaiirna fii tafsiirihi mujaladka saddexaad soddoniyo lix dayb waana xadiiska sanadkiisa dacfi baa ku jira riwaayadda saxiixa waa riwaayatu anas ibnu malik min albiri biriga iyo samafalka waxaa ka mid a ah, an tasila sidiiqa abika ah, hooyaduna waa lamide mide eh. aabbaha ciddii saaxiibka iyo rafiiqa ay ahaayeen inaad xidhiidhisaa biriga iyo wanaaga ka mida ah. saxiixada aqraqamka qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana axmed bnu yunas bn abi isxaaq asabiici qaala xadaana abubakr abubakr ibnu cayaash waa mukhtalafun fiih riwaayada ahlu beladihi yani ayaa toosan waa saduuq fii nafsihi xadaana abubakr ibnu cayaash can caasim bni abi najuud waa caasim ibni abi bahdala can abi saalixin waa samaan oo dakwan loo yaqaan can abi hurayra qaala wuxuu yidhi turfacu lilmayit yacnii meydka ayaa la kor yeelaa bacda mowtihi markuu dhintay ka bacdi darajatuhu darajadiisaa la kor yeela darajadii jannada uu ku lahaa ayaa kor loogu qaada fa yaquulu markaasuu wuxuu yidhahdaa ey rabbi rabbigayow ayu shayin haadihi midani maxay ahaatay camalkan iskuma ogeyn mar horeaan soo dhintay camalkaygii wuu go'ay maxay tahay darajadaniyo koruqaadkan yani la siyaadiyey darajadaydii la siyaadiyey fa yuqaalu waxaa loo waladuka ilmahaagii ayaa istakfara laka dembidhaaf kuu soo dalbay oo ilaahay dembidhaaf kuu weydiiyey subxaana wa tacaala waa jaanis marka waalidka wax kale haddaadan u tarayn yacnii inaad ilaahay subxaana wa tacaala dembidhaaf aad u weydiiso waa nooc ixsaanka iyo biriga iyo samafalka kamida ah yani biriga iyo sanfalkuna qowl iyo ficil labadaba waa noqdaan xadiiskuna waa xasan xasanu lisnaad raqamka sodoniyo lixaad yani saxiixu ladabi lmufrad qala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana salaami bnu abilmudiic salaami bnu abilmudiic yacni aabbihii sacad baa la yidhaha waa nin iqa ah ayib can haalibin waa qaalib ibni khadaaf alqadaan abu sulaymaan waa iqa qaala wuxuu yidhi qaala muxamed ibnu siriin muxamed ibnu siriin taabicigaasaa wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahaynay cinda abi hurayrata abi hurayre agtiisaaanu joognay leylatan habeen meeshii majaalistii abu hurayre cilmiga nagu barayaanu habeen joognay fa qaala wuxuu yidhi allaahuma qfir liabi hurayra waliummii ilaahow abi hurayre u dembidhaaf iyo hooyaday allow u dembidhaaf iyo waliman istakfara lahumaa iyo ruuxii labadooda ilaahay dembidhaaf u weydiiya haddaan marka inagu nidhaahno allahuma kfir liabi hurayra waliummihi maxaynu soo gelinaa ducadiisaynu soo gelinaa wuxuu yidhi waliman istakfara lahuma iyo labadooda ciddii muslimiinta ka mida ilaahay dembidhaaf u weydiisa qaala muxamedun wuxuu yidhi muxamed ibnu siriin fa naxnu anaguna nastakfiru lahumaa ilaahay baanu labadooda dembidhaaf u weydiinaynaa xataa nadkhula ilaa aanu galno fi dacwati abi hurayra abi hurayra dacwadiisa iyo alla barigiisa si aan u soo galno marka cumuuman muslimiinta in loo duceeyo yani markaa oo ruuxu uu duceeyo waalidkiina si gaara uu ugu duceeyo yani waa shay marka bannaan buhaari yani e, sheekh albaani raximah allahu tacaala saxiixu adab almufrad raqamka sodoniyo toddobaad ayuu ku saxiix yeelay qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana aburabiic waa sulaymaan ibnu daa'uud alcataki qaala xadaana ismaaciil ibnu jacfar ibn abi kasiirin qaala ahbaranaa alcalaa ibni cabdiraxmaan can abiihi wa cabdiraxmaan alxuraqi can abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi idaa maata alcabdu yacni addoonku hadduu dhinto inqadaca waxaa go'a canhu xaggiisa camaluhu camalkiisiibaa ka go'a ilaa min alaain saddex mooyaane qabriga saddex shay baa ugu socda sadaqatin jaariyatin sadaqo jaariya yani markaa u socota ceel buu qoday musaaxif buu waqfay masjid buu dhisay guri buu yacni dadka fuqarada iyo masaakiinta yani markaa ku waqfay waa sadaqa jaariya ow amase cilmin cilmi weeye oo yuntafacu bihi lagaga intifaacay oo ummadda uu baray oo waladin ilmo oo saalixin wanaagsanoo yadcuu lahu u soo duceeya intaasiba waxay ka mid yihiin sacyigiis iyo camalkiisii bay ka mid yihiinoo waxaa laga saarayaa cumuumka fii qowlihi tacaala wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca yani intana ka baxaysa xadiiska imaamu muslim baa fii saxiixii ku warinaya marka saddexdaa shay waxaa muhim ah ruuxa muslimka ahi inuu aad uga fekero waalidka maxaa u nafci badan maxaa qabriga ku anfacaya dadka intooda badan inay cunto kariyaan iyo inay sanad xus ay sameeyaan iyo ay yidhaahaan waa sanadkii aabbahay u dhintay waxyaaba maa laa yacni wax badan aan tarayn bay isku mashquuliyaan laakiin nusuustu waxay sheegtay oo nebigeenna salawatullahi wasalaamu caleyh ka sugan sadaqa jaariya yacnii ruuxu waalidkii hadduu u sameeyo inay qabriga ku anfacayso qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa basra ibnu safwaan basra ibnu safwaan yani ibnu jamiil allakhmi waa siqa kaana rajulan saalixan qaala wuxuu yidhi xadaanaa muxamed muslim yani muxamed ibnu muslim ibnu mu'min aلطaa'ifi yani ikhtalafa fi tawsiiqihi wa tadciifihi yani waa laysku khilaafay ninkan siqanimadiisa iyo tadciifkiisa can camar ibnu diinaar camar ibnu diinaar waa nin siqa ibn abi najiix can cikrima mowla bni cabaasin can ibni cabaasin cabdilaahi bni cabaas waxaa laga wariyey ana rajula ninbaa qaala wuxuu idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow inna ummii hooyaday tuwafiyat waa la oofsaday walam tuusimaanay dardaarminoo si kada ay u dhimatee afa yanfacuhaa ma anfacayaayo wax ma u tarayaa in atasadaqtu canha haddaan ka sadaqeeyo oo sadaqa aan ka bixiyo qaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nacam haa waa anfacaysa riwaayo kale waxay u dhimatay yani maatat bakta si keda ay u dhimatayn haddaan ka sadaqeeyo ma anfacaysaa nebigu wuxuu yidhi salawatu ullahi wasalaamu caleyh waa anfacaysaa marka xadiiskii hore waafaqsan yahay abu daauud baa fi sunanihi ku warinayo musanifka la wadaagay tirmidi fii fi nasaai fii sunani lkubra xaakim ibn khusayma iyo keyrkood baa warinaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun yabaru man kana yasiluhu abaahu yabaru wuxuu u baariniman samaynaya man ruuxoo kaana u ahaa abaahu aabbihii yasilhu miduu xidhiidhiyo aabaahu aabbihi ruuxii aabbihii ciddii uu xidhiidhin jiray ayuu isaguna u baarinimo samaynaya xidhiidhkii waalidka ma goynayo ee meeshaasu ka sii wadayaa qaale wuxuu yidhi xadaanaa cabdulaahi ibnu saalix kaatibu leys baa layidhaahdaa qaale wuxuu yidhi xadaanii leys ibnu sacd alfahmi can khaalid ibni yasiid khaalid ibnu yasiid aljumaxi abu cabdiraxiim almisri waa nin iqaah can cabdilaahi bnu diinaar cabdulaahi ibnu diinaar haddaynu soo marina can ibni cumar wuxuu ihi mara acraabiyun nin reer baadiya ah soo maray fii safarin ay maca safarin safar la jirka yani ayuu soo maray ibnu cumar buu soo maraya fa kaana abulacraabiyi ninkan reer baadiyaha aabbihii wuxuu ahaa sadiiqan saaxiib wuxuu u ahaa licumara buu saaxiib ahaa ninkan reer baadiyaha ee safarka iyo socotada ku jira iyo aabbihiibaa cumarbdulaahi bni cumar aabbihii ayaa saaxiib ahaa ninkan aabbihii labada aabbaa saaxiibah fa qaala ibnu cumar wuxuu ku yidhi lilacraabiyi ninkii reer baadiyaha wuxuu ku yidhi alasta ibna fulaanin warsow ina hebel ma tihid qaala wuxuu yidhi balahaa nacam fa amara lahu ibnu cumar ibnu cumar baa wuxuu u amray biximaarin dameer dameeruu watay buu dameerka hala siiyo <coughs> dameerkaasoo kaana u ahaa yastacqibu midkii cidhbiye ku nasta yastacqibu maxaa loo jeedaa awr buu saarnaa ratigan marka uu ku daalo ayuu markaa dameerka uu ku wareegayo xoogaa ku nasanayay kaana wuxuu ahaa dameerkaasoo kaana uu ahaa yastacqibu midkii cidhbiya yani markaa ee ku nasta wanasaca wuxuu u siibay cimaamatahu cimaamadiisiina wuxuu uga siibay can ra'sihi madaxiisa cimaamadiina waa u bixiyo wuxuu yidhi tanna huwo ayib fa acdaahu markaasuu siiyey fa qaala bacdu man yacnii dadkii la socday barhkood baa waxay ku yidhaahdeen macahu la jirkiisa ahaa amaa yakfiihi miyaanay ku filnayn dirhamaani laba shilin miyaanay ku filnayn ninku waa nin reer baadiye ah saa uma han weynaa intaad dameer iyo isugu darayso cimaamadaada iyo dharkaaga inaad u furto waxaa kaaga filan inaad laba dirham aad siiso ayib riwaayada yani ibnu diinaar waxay leedahay qulnaa lahu waxaanu ku nidhi ibni cumar inahum alacraabu hum yardawna bilyasiir waa reer baadiyo wax yar bay iskaga raali noqonayaane waxaa badan maxaad u siisay faqaala ibnu cumar wuxuu yidhi faqaala nebiyu sal alla aleh waslem nebigu wuxuu yidhi ixfad xifdii wudda abiika aabbaha ciddii uu jeclaa xifdiyo xiriiri laa taqdachu ha goynin oo fayudfiu allaahu alle subxaanau wa tacaala uu kaa demiyo kaa bakhtiiyo nuuraka nuurkaaga alle uu kaa bakhtiiyo ciddii aabbahaa jeclaa ha goynin si ilaahay subxaana wa tacaala nuurka uu kuu hibeeyey aanu kaaga bakhtiin dabaraani ba filawsad ku warinaya yani oo bukhaari la wadaagaya mujalladka sideedaad waana daciif xadiikanio fi daciifa ah, raqamka ah ayuu ku daciifiyey cillo kalena xadiisku ma qabee cabdulaahi ibnu saalix katib leys ayuu yani markaa ku daciifiyey sheekh albani qala imaamu raximah llahu tacala xadaana cabdulahi bnu yaziid almuqri qala xadaana xaywa ibnu shurayx ibnu safwaan qala xadaanii abu cumaan waliid bni abilwaliid waa waliid bni abilwaliid waa nin iqa ah waxay yidhahdaan rubama khalafa cala qilati riwaayatihi can cabdulaahi bnu dinaar can ibni cumara can rasuuli lahi sal اla aleh waslm rasuulka ilahi waxaa laga wariyey sal اllahu alayh wasalam qaala nebigu inuu yidhi inna abara albiri biri iyo samafal iyo ixsaan la sameeyo waxaa ugu baarisan an yasila rajulu ninku inuu xidhiidhiyo ahla wudda abiihi aabbihii dadkii uu jeclaa inuu xidhiidhiyo isagoo xiriirkii aabbihii yani markaa eh. muslim baa fii saxiixii ku warinaya watirmidi fii jaamicihi waxaa waalidka loogu ixsaaniya samafalaya cidii uu jeclaayee xiriirin jiray xiriirkoodii qaraabanimo inaan la goyn ayb waalidka waxa laga yaba inuu ka dardaarmo leh hagaajiya yacnii habaryartiin hagaajiya ee qofkaa u roonaada yacnii haddii ilaahay kuu roon yahay qof hebel ha la ilaaliyo xiriirkii waalidku uu kaga tegey yacnii ruuxa ilmaha ilmahaahi inuu ilaaliyo ayaa la doonayaa waana biriga iyo samafalka midkiisa ugu wanaagsan uu nebigu sal allah aleh wasalam ku tilmaamay qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun laa taqdac man kana yasilu abaka oo fa yudfaca nuurka nuurkaagu markaa u deg laa taqdac hagoynin man kana yasilu abaka ruuxii aabbaha uu xidhiidhin jiray oo fa yudfau markaa la demiyo nuuraka nuurkaaga markaa la demiyo ahbaranaa bishr ibnu muxamed qaala ahbaranaa cabdulaahi ibnu lmubaarak qaala ahbaranaa cabdulaahi ibnu laaxiq qaala ahbaranaa sacd ibnu cubaadata azuraqi ninkan waa mudalis ayib ana abaahu yani aabbihii wuxuu ka wariyey qaala wuxuu kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiya fii masjidi masaajidka madiinaan la fadhiyay maca camr ibnu caas nusqooyinka catiiqada waxa weeye maca camar ibni cumaan saasaa nasax maca camar ibni cusmaan ayaan la fadhiyey famara bina waxaana soo maray cabdulaahi ibnu salaam saxaabiga cabdulahi ibnu salaam la yidhahdee soo islaamay ayaana soo maray muttakian isagoo cuskan cala bni akhiihi wiiluu adeer yahay isagoo cuskan waa nin weyn oo markaa waayeelah fanafada can ilmajlisi majliskiibuu dhaafay wuu ka gudbay uma cadafa calayhi wuu ku laabtay farajaca wuu kusoo laabtay calayhim dushooda faqaala wuxuu idhi maa shita camar ibnu cumaan maa shita yaa camar ibnu cumaan maa shita yaa camar ibnu cumaan maratayni ow alaaan waxaa doonto samee camar ibnu cumaanow waxaa doonto samee camar ibnu fawaladii allihii baan ku dhaartay bacaa muxameda nebi muxamed soo diraye bilxaqi xaq la soo diraye inahu la fii kitaab illaahi casa wajalla kitaabka ilaahay subxaana watacaala buu marka kitaabka ilaahay buu ku sugan yahay kitaabkan qur-aanka kuma sugneen yacnii kitaabkii towraad ahaayo markaa haddii ilaahay kuu roon yahay uu yaqaanay buu markaa tilmaamaya maxaa ku sugnaa laa taqdac goynin man ruuxoo kaana u ahaa yasilu abaaka aabbaha miduu xidhiidhiyo oo fayadfiu bidaalika arrinkaasi uu kaa baqtiyo kaa demiyo nuuraka nuurkaaga uu kaa demiyo adaciif xadiisku kii horuu la mid yahay sacd zuraqi oo majhuula yani ayaa ku jira alimaam almisyi fii tahdiibi ilkamaal buu ku tilmaamay mujalladka tobnaad baabun alwuddu yatawaarau xubaabu yahay kalgacaylka iyo jacaylka iyo maxabbada waa la kala dhaxlaa sida cadaawadda iyo colaadaba loo kala dhaxlo haddii lagaaga sheekeeyo lagu yidhahdo qofka aabbaha col bay ahaayeen ama buu xumeeye maxaad samaynaysa cadaawaddii waad meeshii ka sii wada soomaa waa la kala dhaxlaa marka haddii lagu yidhahdo ninkaasi aabbaha buu xidhiidhin jiray oo saaxiib bay ahaayeen oo aabbaha wuu jeclaa maxaad kala dhexlaysaan markaana kalgacaylkiibaad kala dhexlaysaa marka baabun alwuddu yutawaarasu kalgacaylka waa la kala dhexlaa xadaana bishr ibnu muxamed qaal ahbarana cabdulaahi bnu mubaarak qaal ahbarana maxamed ibnu cabdiraxmaan maxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu xamin eh, maxamed ibnu cabdiraxmaan ibni abi dibin ibn lmuqiira imaamkii ibn abi dibin laodhan jiray way can muxamed ibni fulan ibni dalxa can abi bakr ibni xamin abi bakr ibni xami waa abi bakr ibni muxamed ibni camr ibni xasmin alansaari can rajuli nin wuxuu ka min asxaabi nebiy sal alla aleh wasalam asxaabtii nebiga ka mida qaal wuxuu yidhi kafaytuka waxaan kaa kaafiyoo kaaga filnaaday anna rasuula allahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi qaala inuu yidhi ina alwudda kalgacaylka yutawaarasu waa la kala dhaxlaa nebi maxamed inuu yidhi kalgacaylka waa la kala dhaxlaa anigaa kaaga filnaado warkaa anaa kaa qaadaya inuu nebi maxamed yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh ayib dabraani baa filkabiir ku warinaya mujalladka toddobiyo tobnaad raqamka boqolsiddeetaniyo sagaal bukhaarina fi taariikh mujalladka toddobaad siddeetaniyo kow xaakim baa isagana warinaya xadiisku marka sanadkiisu waa daciif sanadku waa daciif qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabun laa yusami alrajulu abaahu walaa yajlisu qablahu walaa yamshi amaamah wuxuu baabu yahay laa yusami magacaabi maayo alrajulu ninku abaahu aabbihii magiciisii ugu yeedhi maayo hebel odhan maayo markuu u yeedhayo cinda riwaaya selafka iyo saxaabada way ka sugan tahay marka wax la werinayo cumar baasaa yidhi ama cali baasaa yidhi ama cusmaan baasaa yidhi in la yidhaahdo lakiin waxaa la diidayaa maxay cinda ducaa yeedhitaanka markaad uu yeedhayso inaad tiraa war hebelow taasaa la diidaya aabbihii magaciisa ugu yeedhi maayo walaa yejlisu fadhiisan maayo qablahu yacni aabbihii hortii fadhiisan maayo aabihiyo taagan isagu fadhiisan maayo wey macnaha wala yamshi socon maayo amaamahu hortiisa socon maayo qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana abu rabiic can ismaaciil bni sakariya qaala xadaana hishaam ibni curwata can abihi curwa ibni subayr ow qayrihi ama curwo qayrkii wuxuu ka wariyey ana abaa hurayrata abaa hurayra absara wuxuu arkay rajulayni laba nin buu arkay faqaala liaxadihima midkoodbu wuxuu ku yidhi maa haadakani muxuu yahay minka yacni xaggaaga waxay ka dhigan tahay maa qaraabatu haada minka kan maxaad isu tihiin ninkan maxaad isu tihiin faqaala wuxuu yidhi abi aabbahay waay qaala wuxuu yidhi laa tusami ha ku magacaabin oo markaad u yeedhiso ha ugu yeedhin bismihi magaciisa walaa tamshi ha soconin amaamahu hortiisana ha soconin walaa tajlis qablahu isaga hortiina ha fadhiisannin ilaa fadhiisto ha fadhiisanin buu yidhi waana saxiixoo saxiixu ladab almufrad yacni afartan iyo afar raqamka waxaa laga qaadanayaa marka ruuxu yacni inuu inta uu weynayn karo ama qadarin karo yacni haddii ilaahay kuran u qadariyo aabbihii u qadariyo baabun hal yakni abaahu aabbihii mau kunyaynayaayo kunyadii aabbihii kunya maugu yeedhaya kunyada waxa weeye waa abaa fulaan ummu fulan ayaa la yidhaahda qofka yacni waxaa u sugnaaday magac ama waxaa u sugnaaday kunyo ama waxaa u sugnaaday laqab laqabku marka waa wixii ama ammaan xambaara ama cagsigeeda muxuu xambaarayaa ceebayn la ceebaynayo yani qofkaasuu xambaaraya laqab baa kaasoo kale la yidhahda ayb kunyadana waxaa la yidhaahdaa ilmaha uu dhalay qofkaasi ilmihiisa ugu weyn in loo aaneeyo la yidhaahdo abu fulaan ama umu fulaan la yidhahdo marka aabbihii mau kunyeen karaa xadaana cabdiraxmaan ibni shayba qaala wuxuu yidhi ahbaranii yunis ibnu yaxya nubata yunis ibnu yaxya ibnu nubata abu nubata alamawi almadani wa saduuqun fadil saalixu alxadiid can cubaydillaahi ibni mawhab cubaydilaahi ibnu mawhab imaam axmed wuxuu yidhahda laa yucraf ibnu xibbaan baa tawsiiqiyey can shahri bni xawshabin waa mukhtalafun fiihi ninkan waa nin la isku khilaafo culimada qaarkeedna ay daciifiyeen culimmada qaarkeedna ay yidhaahdeen waa xasanulxadiis qaale wuxuu yidhi kharajnaa waanu baxnay maca ibni cumar ibni cumar la jirkiisa socod iyo socdaal iyo safar baanu ibni cumar la galnay fa qaala lahu saalimun saalim baa wuxuu ku yidhi aabbihii asala ya abaa cabdiraxmaan salaaddii abuu cabdiraxmaanow wakhtigii salaada waa la gaadhay sheikhu wuu daciifiyaa fi ladab almufrad cillo kalena xadiiska kuma jirtae shahr ibnu xawshab baa ku jira yacni waqad yuxasan in la taxsiiniyana waa dhici kartaayoo mucalliqiinta kale marka ay taxsiiniyaan xadiiska qaala abu cabdillaahi yacni albukhaari xadaanaa asxaabuna baa noo warramay can wakiicin wakiic bn jarax bay nooga warrameen can sufyaan athawri can cabdilahi bni diinaar can ibni cumar cabdilahi bni cumar waxaa laga wariyey qaala wuxuu idhi laakiin abuu xafsin cumaru cumar qadaa buu xukumay yani masaluu ka hadlayay cilmiga markaasuu wuxuu yidhi halkuu ka odhan lahaa cumar ibnu khadaab laakiin sidaasuu xukumay ayuu wuxuu yidhi abuu xafsin masalada sidaasuu xukumay xafsinna marka wiil cumar dhalay maahee waa libaaxa jurcadii iyo geesinimadii cumar haddii ilaahay ku roon yahay ayaa loogu kunyeeyey waay qaala alimaam raximah llahu tacaala baabu wujuubi silati araxim wuxuu baabu yahay inay waajib tahay qaraabada in la xidhiidhiyo qaraabada waxaynu nidhi waa aabbaha iyo hooyada labadooda jaanib wixii ka yimaadaa intay doonaan ha kuu jireen qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaal xadaana damdam ibnu camrin alxanafi damdam ibnu camrin alxanafi abulswad yani ibnu xibbaan baa fi siqaad ku tilmaamay qaal wuxuu yihi xadaanaa kulayb ibnu manfaca kulayb ibnu manfaca yani markaa dacfi bay ku tilmaameen qaala wuxuu yidhi qaala jaddii awowgay wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahay ou man abaru yaanu baarrinimo sameeya qaala wuxuu yidhi ummaka hooyada ay bira ummaka hooyada u baarinimo samee wa abaaka aabbaha u baarinimo samee wa ukhtaka walaasha u baarinimo samee u samafal wa akhaaka walaalka u samafal wa mowlaaka midka xigtadaadiyo gacalkaaga u samafal alladii kaasoo yeelii ku xiga daaka kaasi xaqun xaq weeye waajibun oo waajiba iyo wa raximun qaraabo oo mawsuulatun la xiriiriyey weeye ayuu yidhi nebigu salawatullahi wasalaamu calayhim bukhaari ayaa fi taarikh ku warinaya mujalladka toddobaadaabu daawuudna fii sunanihi sheekh naasir wuu daciifiyey dacafahu alalbaaniyu raximah llahu tacala fi lirwa xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana abu cawaana wadaxi bnu cabdillaahi alyashkuri can cabdilmalik bni cumayrin can muusa ibni dalxa ibni cubaydillaah can abi hurayrata waxaa laga wariyey qaal wuxuu idhi lamaa nasalat markay soo degtay haadihi alaayatu aayaddani markay soo degtay wa andir cashiirataka alaqrabiin qaraabadaada kuwa kuu dhowdhow u dig markay aayaddaasi soo degtay qaama nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu waa istaagay si uu yanii qoyskiisii uu u gaadhsiiyo fariin iyo dhambaal uu u gaadhsiiye fanaadaa waa dhawaaqay nebigu yaa banii kacab ibnu lu'ayi waree bani kacab ibnu lu'ayiyow anqiduu anfusakum min annaar naftiinna naar ka koriya naftiinna naar ka badbaadiya yaa banii cabdimanaaf war reer banii cabdimanaafow anqiduu ka koriya anfusakum nafafyaashiinna min annaari naar ka badbaadiyo naar ka samata bixiya yaa banii haashim reer bani haashimow anqiduu anfusakum ka koriya min annaari naarka koriya yaa banii cabdilmudalib war reer banii cabdilmudalibow anqiduu anfusakum nafafyaashiinna ka koriya min annaari naarka koriya yaa faadimata binti muxamed anqidii nafsaki min annaar faadumadaynan nebi maxamedey naftaada naar ka badbaadi oo naar ka samata bixi buu nebigu leeyahy salawatu ullahi wasalaamu caleyh marka haddiiba gabadhii nebigu dhalay salawatu ullahi wasalaamu calayhi uu soo gaadhsiiyey ilaahay agtiisa waxaa kaa badbaadinayaa waa camal waa camalkaaga oo aad hagaajiso waa caqiidadaada iyo akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga oo aad toosiso qofka kale iyo dadka kale iyo bulshada kale xaggay jooga ayb fa innii anigu laa amliku hanan maayo laki adiga kuu hanan maayo min allaahi alle subxaana wa tacaala shay-an shayna kaaga hanan maayo hayra laakiinse anna lakum waxaa idiin sugnaaday raximan qaraabanimaa idiin sugnaatay saabulluhaa waan qoynayaa qaraabnimada bibalaalihaa qoynteedii baan qoynaya waxaa looga jeedaa saasiluhaa waan xidhiirinayaa xiriirinteedii baan xiriirinayaa ayaa loo jeeda wixii qaraabanimo ah laakiin indilaaqan min qowli illaahi tacaala qul faman yamliku lakum min allahi shaya in araada bikum daran aw araada bikum nafca yaa xagga ilaahay wax idinka hananayo dhibtii alle subxaana watacaala idinka samata bixinaya hadduu ilaahay wanaag idinla doonay yaa idinka hor istaagay hadduu dhibaato idinla doonayna cid ilaahay idinka badbaadinaysa oo idinka samatabixinaysaa ma jirto bukhaari baa fii saxiixihi ku warinaya isla xadiiskan imaam muslimna fii saxiixihi ayuu ku warinaya isna raqamka baabu silat raximi qaraabada in la xidhiidhiyo baabuy xadaana abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaana camr ibnu cuhmaan ibni cabdilaahi ibni mawhab qaala wuxuu yihi samictu muusa ibni dalxa yadkuru isagoo sheegayaan maqlay can abi ayuba alansaari saxaabiga layaa ka sheegaya oo ka warinaya ana acraabiya nin reer baadii ah ayaa carada linabiyi sal alla aleh wasalam nebigu u soo banbaxay fii masiirihi socodkiis ayuu meel wadaa kaga soo baxay nebiga salawatulahi wasalaamu calayh faqaala wuxuu yidhi ahbirnii iiga waran maa yuqaribunii wax ii dhoweeya min aljannati jannada ii dhoweeya wa yubaacidunii min annaari naarna iga fogeeya iiga waran saxaabadu ridwaanullaahi calayhim waxay dhaqan u lahaayeen yacnii masale kooban inay nebiga weydiiyaan oo adduunyadooda iyo aakhiradoodaba anfacaysa waxaad ii sheegtaa wax jannadana ii dhoweeya naarna iga fogeeya qaala wuxuu yidhi tacbud allaha ilaahay baad caabudaysaa subxaana wa tacaala walaa tushriku alle subxaana wa tacaala ku lamaanin maysid bihi isaga shay-an shayn yacnii shirki samayn maysid cibaadada iyo xuquuqda ilaahay leeyahay ruux bini aadana iyo makhluuqu la qaybin maysid wa tuqiimu salaata salaada ayaad oogaysaa shuruuddeeda iyo hay-aadkeeda iyo arkaanteed wa tu'ti zakaata sakada ayaad gudanaysaa watasilu raxima qaraabadana waad xiriirinaysaa imaam muslim baa fii saxiixii nasaai fii sunan kubra bayhaqi iyo axmed iyo keyrkoodna way la wadaagsanayaan imaamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana ismaaciil bn abi kasiir ismaaciil bn abi aweys yani waa ismaaciil ibn cabdilaahi ibn cabdilahi bn uweys ibnu malik ibnu caamir alasbaxi qaala wuxuu yidhi xadaanii sulaymaan ibnu bilaal alwaashixi can mucaawiya ibni abi musaradin mucaawiya ibni abi musarad yani aabihii cabdiraxmaan ibnu yasaar bal waa saalixun laa ba'sa bih can saciid ibni yasaar saciid ibnu yasaar abulxabaab mowla maymuuna can abi hurayrata waxaa laga wariyey ana rasuula llahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahi qaala wuxuu yidhi khalaqa allaahu tabaaraka wa tacaala alkhalqa alle subxaana wa tacaala khayrkiisu badnaayo khalqiga iyo noolaha iyo naflaydu abuur falamaa farqa markuu ka faaruqay dhammeeyey minhu ay min alkhalqi abuurkii markuu dhammeeyey ka faaruqay qaamat iraximu qaraabadii baa istaagtay fa qaala mah ay ogfaf ka joogso ukaadi ayaa la yidhi qaraabadii baa ilaahay wa tacaala intuu suureeyey baa waxaa laga dhigay xiriirkii cilaaqadii bini aadamka ka dhexaysay baa waxaa laga dhigay ruuxu noolo ah oo meel taaganoo hadlayo isagoo afkiisa ku hadlaya ilaahayna subxaana wa tacaala waxa weeye waa facaalun lima yuriid qaalad waxay tidhi qaraabadii haada midkani maqaamu lcaa'idi yacnii kii ku magan gelayay booskiisi weeye bika adiga min alqadiicati yacnii goyn in la gooyo kaa magangelayay booskii iyo meeshii uu kaaga magangelayay weeye qaala rabbi wuxuu yidhi subxaana watacaala alaa tardayna miyaadan raalli ku noqonaya an asila inaan xidhiidhiyo man wasalakii ruuxii ku xidhiidhiya ruuxii samafal iyo ixsaan kuu sameeya inaan u samafalo oo aniguna xidhiidhiyo miyaadan raalli ku noqonayn wa aqdacu aan gooyo man qatacakii ruuxii ku gooyana aan gooyo qaalad waxay tidhi balaa yaa rabbii nacam rabbiyow raalli baan ku ahay qaal wuxuu idhi fadaalikii midkaasoo ruuxii ku xiriiriya inaan xiriiriyo kii ku gooyana aan gooyo laki kaasaa kuu sugnaaday baa alla yidhi subxaana wa tacaala uma qaala abu hurayra wuxuu yidhi iqra'uu in shi'tum haddaad doontaan ahriya yacnii xadiiska waxaa u markhaati kacaya qowluhu tacaala baa u markhaati kacaya haddaad doontaan akhriya alle wuxuu idhi fahal casaytum ma mudantihin in tawallaytum inaad jeesataan yacni an tufsiduu inaad fasahaadisaan ma mudan tihiin fil ardi arlado wa tuqadicuu aad goysaan arxamakum riximkiinna iyo qaraabadiinna aad goysaan macno kaloo mufasiriintu ay tilmaameenna waa jiraayo fa hal casaytum ma mudantihiin in tawallaytum yacni haddaad yani hogaankii iyo taladii iyo maamulkii aad qabataan oo madaxaad noqotaan an tufsiduu fil ardi inaad fasahaadisaan oo wa tuqadicuu aad goysaan arxaamakum riximkiina iyo qaraabadiinna aad goysaan xadiiska imaamka laftiisa ku wariyey bukhaari fii saxiixii buu ku wariyey imaamu muslimna kitaabu lbiri raqamka lixyo tobnaad axmed iyo nasa'i iyo ibnu xibbaan iyo keyrkood baa warinaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana alxumaydiyu cabdulaahi bnu zubayr alxumaydi shaykhu lbukhaari qaala wuxuu yihi xadaanaa sufyaan sufyaan ibnu cuyeyna hadii xumaydi uu ilaaqo sufyaan uu ilaaqo waa yani waa sufyaan ibnu cuyayna maxaa yeele cabdullahi bnu subayr xumaydi waxaa la yidhaha abat nnaasi yani fii sufyaan ibnu cuyayna can abi sacdin abi sacd waxaa laga wariyey can muxamed ibni abi muusa can ibni cabbaasin qaala wuxuu yidhi wa aati siida alqurba qaraabonimada midka u saaxiibka xaqahu xaqiisa si iyo walmiskiina miskiinka iyo wabna sabiili iyo ruuxa musaafirka ee waddada haya wuxuu yidhi bada'a alla wuxuu ku bilaabay subxaana wa tacaala fa amarahu markaasuu amray biwjabi alxuquuqi yacnii xuquuqda midkii ugu waajibsanayd baa ilaahay ku bilaabay oo ah qaraabada in la xidhiidhiya wadallahu wuxuu tusiyey alle subxaana wa tacaala adoomaha wuxuu tusiyey calaa afdali alacmaali acmaasha midka ugu fadliga badan idaa kaana cindahu agtiisa hadduu yahay shay-un shay wuxuun xoolo ah oo gacan laga bixin karo hadduu hayo wixii ugu fadliga badnaa baa ilaahay faray subxaana wa tacaala oo ah sadaqo iyo inuu wax bixiyo gacantiisu inay furnaato wa aati da lqurba xaqahu walmiskiina wabna sabiil ayb wa callamahu wuxuu baray idaa lam yakun haddaanay ahayn cindahu agtiisa shay-un kayfa yaquulu siduu yidhaahduu baray haddaadan miskiinka waxaad gacan aad u fidiso aadan haynin carabkaaga ha ka badbaado iyo dhibtaada ha ka badbaado hadal wanaagsan iyo yabooh wanaagsan iyo maskaxda iyo damiirka inaad u dhisto yani ha lagaa helo fa qaala rabbi wuxuu yidhi wa tacaala waima tucridanna haddaad ka jeesato canhum xaggooda ibtiqaa'a raxmati dalabkeeda oo min rabbika rabbiga xaggiis ka ahaatay oo tarjuha aad rajaynayso faqul lahum waxaad u tidhaahdaa qowlan hadal oo maysuuran debicsan hadal debicsan u dheh khalqiga bini aadamka waxaa qanciya oo agtooda qiimo kale hadalka yacni markaa debicsan iyo qaabka aad ula dhaqmayso ayaa agtooda qiimo kale walidaalika baa ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waquuluu linnaasi xusnan baa layidhi subxaana wa tacaala ayib hadal wanaagsan marka u dheh ciddatun yabah weeye xasanatun wanaagsan maanta wax ma hayo laakiin khayr bay noqonaysaa waxbaana soo geli doona insha allahu tacaala saa ina tiraha la doonaya kaannahu waxaad mooddaa qad kaana inuu ahaaday ma insha allah agteeda waa laga heli waad heli doontaa walacallahu waxaad mooddaa an yakuuna inuu ahaan doono insha allahu tacaala haddii alla doono walaa tajcal ha ka yeelinba alla yidhi subxaana wa tacaala yadaka gacantaada maqluulatan mid ku xidhan oo lagu xidhay ilaa cunuqika laabtaada xaggeeda ilaa cunuqika luquntaada xaggeeda mid lagu xidhay ha ka yeelin maxaa loo jeedaa yacnii laa tucdii shay mid aan waxba bixinayn ha noqon walaa tajcal yeelin yadaka gacantaada maqluulatan xaalay mid lagu xidhay ilaa cunuqika luquntaada yacnii laa tucdii shay-an midaan waxba bixinayn ha noqon walaa tabsudha kula lbasdina maxaa loo jeeda yacni walaa tabsudhaa ha fidinin kulla albasdi fidin dhammaanteed yacnii tucdi aad bixiso maa cindaka ay kulla maa cindaka wax kastoo agtaada ah aad bixiso oo fataqcuda markaa aad ahaato maluuman mid la dagaalay yaluumuka waxaa ku dagaalaya man ya'tiika cidda kuu imaanaysaa ku canaananaysaoo ku dagaalaysa bacdu intaa ka gadaal oo walaa yajidu aan helayn cindaka agtaada shay-an shayna aan ka helayn maxsuuran xaala tahay markaa mid la noojiyey oo la daaliyey xaalata qaal wuxuu yidhi qad xasaraka waxaa ku noojiyey oo ku daaliyey man qad acdaytahu ciddii aad wax siisay markii hore xoogaagii aad haysay oo dhammaantoodba haddaad qof siiso waxaa ku noojiyey ku daaliyey maxay ka aad siisa wixii ka dambeeyey ee masaakiin ee kuu imaanayeyna waxba uma haysid sooma waxba uma haysid saasuu ibnu cabaas marka aayaddu ku fasiraya bukhaari baa raximah llahu wuxuu ku soo saaray fi taariikh mujaladka koowaadda raqamka ah siyuudina fi duri lmansuur mujaladka shanaad sheekh naasirna wuxuu yidhi daciifu lisnaad oo muxamed ibnu muusa ayaa ku jira oo uu yidhi waa majhuul laa yucraf qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu fadli silati araximi wuxuu baabu yahay fadliga ay leedahay qaraabada in la xidhiidhiyo xadaana muxamed ibnu cubaydillaah qaala xadaana ibn abi xaazim yacni muxamed ibnu abi cubaydilah waa muxamed ibnu sayd mowla cumaan ayib muxamed xadaana ibn abi xaasim ibn abi xaasimna waa cabdilcasiis ibn abi xaasim almadani alfaqiih imaam axmed baa odhan lam yakun bilmadiina bacda malik afqaha minhu maalika bacdi madiina nin ka faqiihsan oo fiqiga ka badiyaa ma jiro can calaa bni cabdiraxmaan can abiihi calaa ibni cabdiraxmaan alxuraqi yani cabdiraxmaan alxuraqi can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi ataa rajulu nin baa yimi annabiya sal alla aleh waslem nebigu u yimi faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahyow ina liya waxaa ii sugnaatay qaraabatan qaraaba ii sugnaatay asilhum waan xidhiidhiyaa wayaqdacuunii way igooyaan wa uxsinu ilayhim waan u wanaag sameeyaa wayasii'uuna ilaya iyaguna waa i xumeeyaan wayajhaluuna calaya way igu gardaroodaan wa axlimu canhum aniguna waan u dulqaataa oo u saanfalaa qaal wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh lain kaana hadduu yahay kamaa taquulu sidaad leedahay kaannamaa waaba adigoo tusifuhum cunsiinaya almalla dambaskulul waaba adigoo dambaskulul cunsiinaya walaa yazaalu ka suuli maayo macaka la jirkaaga min allahi alle subxaana wa tacaala xaggiisa dahiirun yacnii inuu kaaga hiilinayo calayhim dushooda maaduumta intaad joogtay soo daa'imto calaa dalika arinka ixsaanka iyo samafalka aad u samaynayso xiriirka qaraabadu marka kuma xidhna ruuxu inuu ku wanaajiyo kuma xidhna maxaa la odhan jire soomaalida waxay odhan jireen saxan saxan ku gud saxan saxan ku gud macnaha haddii qofkani ku hagaajiyo hagaaji warkaasi meesha ma yaha ninkan wuxuu yidhi qaraabada aan leeyahay waa xiriiriya iyaguna waa igooyaan samafalkayga iyo ixsaankayga iyo wanaaggaygaa gaadha ayaguna yacni abaal waxay iiga dhigaan inay xumeeyaan ilaaraabada qaar baa ibtilaysan way igu gardaroodaanoo had iyo goor xadgudub bay igu sameeyaan aniguna waanu dulqaata nebigu salawaatuulahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi sidaad sheegayso hadday wuxu jiraan waaba adigoo naar cunsiinaya dambas kulul cunsiinaya buu nebigu yidhi salawatuulahi wasalaamu waxay cunayaan waa naar allahna ka suuli maayo inuu dushooda uu kaaga hiilinayo kaaga kaalmaynayo inta aad dhaqankaa wanaagsan iyo akhlaaqdaa wanaagsan aad daa'imtay ee markaa adigu mucaamalaadka iyo dhaqankaa wanaagsan aad kula dhaqmayso imaamu muslim baa fii saxiixii ku warinaya xaakim iyo axmedna way warinayaan waana xadiis saxiixa imam muslim baa fii saxiixii ku warinaya qala alimaamu raximah اllahu tacala xadaana ismaaciil bn abi uweys qaala xadaanii akhii yanii walaalkii ayuu wax ka warinaya walaalkiina waa cabdu ibn xumayd ibn cabdilaahi ibn cabdilaahi ibn abi uweys abubakr ibn abi uweys alacsha ayb can sulaymaan ibn bilaal alwaashixi can muxamed ibni catiiq muxamed ibn abi catiiq waa muxamed ibnu cabdilaahi ibn abi catiiq muxamed ibnu cabdiraxmaan ibn abi bakr asidiiq waa xasan xadiis can ibni shihaabin muxamed ibni muslim ibni shihaab azuhri can salama ibni cabdiraxmaan ibn cawf azuhri can abaaradaad allaysi abaaradaad allaysi ibnu xibbaan unbaa towsiiqiya ahbarahu wuxuu ka warramay can cabdiraxmaan bni cawf azuhri axadu casharati almubashariina biljanna annahu samica rasuula lahi sal allahu aleh waslem rasuulka ilah inuu ka maqlay yaquulu isagoo leh qaala allahu tabaaraka wa tacala alla wuxuu yidhi ana araxmaanu anigu raxmaan baan ahay wa ana aniguna khalaqtu raxima qaraabada ayaan abuuray washaqaqtu laha waxaana uga soo dhambalay min ismi magacayga arraxiim waxaan ka soo dhambalay magacayga ayaa laga soo dhambalay raxmaan ah ama raxiim ah ama arxamuraaximiin ah sidamarkatimaamawuuleeyahy washaqaqtu laha waxaan uga soo dhambalay magacaas min ismi magacaygaan uga soo dhambalay ba alla yidhi subxaana wa tacaala faman wasalaha ruuxii xidhiidhiya qaraabada wasaltuhu waan xidhiidhinaya ilaahay baa samafal iyo ixsaan iyo gacan u fidinaya ruuxii qaraabada xidhiidhay waman qadacaha ruuxii gooyana batatuhu ay qadactuhu waan goynayaa buu alla yidhi wa tacaala abu daauud baa fii sunanihi ku warinaya oo la wadaagsanaya musanifka tirmidi fii jaamicihi xaakim iyo axmed iyo bayhaqi iyo xumaydi iyo qayrkood baa warinaya sheekh naasirna saxiixaduu ku saxiix yeelay raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana abu cawaana wadaxi bna cabdilaahi alyashkuri can cuhmaan ibn lmuqiira can abicanbas sanadkan dhammaantii waynu soo marnay qaala wuxuu yidhi dakhaltu calaa cabdilaahi bni camrin cabdulaahi bni camr ibni caas baan u galay fi lwahdi yacnii ardan dhul oo lahu isaga u sugnaatay bidaa'ifi meesha daa'if layaa ugu sugnaatay wahdiga waxaa la yidhaahdaa meesha kaynta ah ee dhirtu iyo beertu ay yacni isku baxday ee jiqda ah baa la yidhahdaa marka meel jiqa oo kayn ah oo dhulkiisii daa'if iyo beertiisii daa'if ku taalla ayaan ugu galay fa qaal wuxuu yidhi cadafa lanaa wuxuu noo soo qalloociyey wuxuu noo soo laabay annebiyu sal alla aleh waslem isbicahu fartiisuu noo soo laabay faqaal wuxuu yidhi alraximu qaraabadu shujnatun yanii qaraabadu waa xidhmo ama waa guntin buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh min araxmaani allaha raxmaanka xaggiis ka ahaata shujna waxaa la yidhaahdaa geedka xididadiisa meesha ay ka soo farcamaan ee laamuhu ay ka farcamaan ayaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa rucub yacni meeshaas rucubta ah qaraabadu marka waxa weeye waa xidido isku marmaran waa meesha ay yani marka ay wax ka farcamayeen wa alraximu qaraabadii shujnatun rucub weeye yacnii waa guntin weeye oo min alraxmaani allaha raxmaanka xaggiisa ka ahaata man yasiluhaa ruuxii xidhiidhiya yasiluhu alle uu xidhiidhinaya subxaana wa tacaala waman yaqdacuhaa ruuxii gooyana yaqdacuhu alle wuu goynaya laha waxaa u sugnaaday lisaanun dalq carab faseexo badanoo aftahana usugnaaday dalqin waa la macne yacnii maalinka qiyaame qaraabadii baa la suuraynaya muuqaal bini aadam baa ilaahay subxaana wa tacaala u yeeli weliba ruux aftahana oo aan afbadhay ahayn oo xaajadiisa iyo dantiisa iyo maqaalkiisa iyo fadhiintiisa caddayn kara ummadda u gudbin kara ayaa laga dhigaya laha waxaa u sugnaaday lisaanun dalq yacni carab furan baa u sugnaaday dalqin yani marka oo fasaaxo badan oo aftahana u sugnaaday yowma alqiyaamati qiyaame qaraabadii ba halkan lasoo joojin way daldalmi waa ruux aftahan ilaahayo wuu igooyey ilaahayo xuquuqdii aan ku lahaa buu dayacay ilaahayo waad u nicmaysay oo xoolaad siisay ixsaankii iyo samafalkii uu i geli lahaana albaabku iga soo xidhay ee balweydii waxaan ku galabsaday wuxuu albaabka iiga soo xidhay yacnii saasay qaraabadii u hadlaysa xaakim baa warinaya isagana yani fi lmustadrak ku warinaya sheekh albaani saxiixadu ku saxiix yeelay in badanoo qaraabagoysa ayaa qiyaamada warkaani uu yaallaa mar kastoo magaalooyinka iyo yacnii dhulka gaalada la sii galo ummaduhu ay ku noolaatana waxaa soo baxa waxa la yidhaahdo xidhiirkii iyo isku xidhkii bulshada muslimiintu ay isku xidhnaayeen iyo xadhkihii isugu xidhnaa inay kala furfurtaan ayagu gaaladu waxay yaqaaniin yoorsalaf bay yaqaaniin naftaada taada ku mintid haddii islaanta iyo odaygu wada socdaan mid oo hoteel ay yimaadaan mid waliba kistiisu la baxaya soo ma gabadha yani la soo barbaariyey ama wiilka la soo barbaariyey siddeed iyo sano markuu gaadhay ee jaamacad laga saaray ee shaqo uu helo maalinka aabbihii hadduu shiidaalka gaariga uga baahdo haddee waxa weeye shalay baan shiidaalka ugu shubay tankiisna ima odhanba marka hooday doqonoo nacsa iska rabaa yani dadkaas marka annagu sharciyan waa ka duwanahayo ilaahay subxaana wa tacaala bulshada muslimiinta dhexdeeda xarku isugu xiray xiriir buu dhexdooda ka yeelay qaraabadii in la xiriiriyo ayuu ilaahay subxana wa tacala u faraya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa ismaaciil ismaaciil ibnu ibraahim ibn miqsam waa ismaaciil ibnu culaya qaala xadaanaa sulaymaan ibnu bilaal can mucaawiya ibn abi musarad can yasiid bni rumaan can curwata bni subayrin can caaisha can اnebiyi sal اllah alيh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi alraximu qaraabadu shujnatun yacni waa guntin buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh ama waa rucub min allaahi ilaahi subxaana wa tacala xaggiis ka ahaatay man wasalahaa ruuxii xidhiidhiya wasalahu allaahu ilaahay baa xidhiidhinaya waman qadacahaa ruuxii gooyana qadacahu llaahu alle ayaa goynaya subxaanahu watacaala imaamu muslim baa fii saxiixihi ku warinayo musanifka la wadaaga yani kitaabu lbiri xadiiska toddobiyo tobnaad tirmidina fii jaamicihi dhammaan axaadiista iyo nusuusta waxaynu ka qaadanaynaa mansilada iyo booska la dhigay sharcigu u dhigay qaraabada qaraabaduna waxaynu laba jihay ka imanaysaayo sida raajixay waxa weeye dhanka aabbaha iyo dhanka hooyada waxaa ka yimaada labadoodaba waxaa la yidhaahdaa qaraabo ayaa la yidhahda baabu silati raximi tasiidu fi lcumri wuxuu baabu yahay qaraabada oo la xidhiidhiyo waxay siyaadisaa cumriga ayay siyaadisaa xadaanaa cabdulaahi ibnu saalix waa kaatib leys qaala xadaanii leys ibnu sacd alfahmi qaala xadaanii cuqayl bn abi khalid bn caqiil can ibni shihaabin moxamed bn muslim bn shihaab azuhri qaala ahbaranii anas bni maliki ana rasuula lahi sal alla aleh wasalam qaal nabigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh man axaba ruuxii jecel an yubsada lahu in loo fidiyo fii risqihi risqiisa iyo irsaaqadiisa in loo waasiciyo ruuxii jecel oo wayunsa'a lahu dib loogu dhigo fii asarihi ay fii ajalihi geeridiisana dib loogu dhigo falyasil raximahu qaraabadiisa ha xidhiidhiyo wuu nebigu yidhi salawat ullahi wasalaamu caleyh waxaa xadiidka imaamka la wadaagsanaya abu daauud fii sunanihi ibnu xibaan fii saxiixihi walbayhaqi sheekh naasir raximah llahu tacaala wuxuu ku saxiix yeelay saxiixada raqamka qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana ibrahim lmundir wa ibrahim ibnu cabdillaahi bn mundir abu isxaaq saduuqun laysa bihi ba'sun qaala xadaana muxamed ibnu macan muxamed ibnu macan ibni nadlat alkifaari yani maata fii zaman ibni cuyayna ibnu cuyayna markuu dhintay aduu waqti ku dhowru dhintay qaala xadaanii abi abihi waa macan ibnu nadla alkifaari can saciid bni abi saciid almaqburi can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalama yaquul nebi maxamed waxaan ka maqlay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi isagoo leh man sarahu ruuxay farax gelinayso an yubsada lahu in loo fidiyo fii risqihi irsaaqadiisa iyo dheeftiisa in loo fidiyo loo waasiciyo wa an yunsa'a wa an yu'ahira in dib loogu dhigo lahu isaga fi asarihi ay fii ajalihi geeridiisa iyo cumrigiisa in dib loogu dhigo falyasil raximahu qaraabadiisa ha xidhiidhiyo uu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya abu daawud iyo ibnumaajana waa la wadaagsanaya siyaadada la siyaadinayo ruuxa cumrigiisa loo siyaadinayo ayadoo shay muqadara oo la jaangooyo looxulmaxfuudka lagu qoray ay tahay yani taawiil uma baahna axaadiistoy waa siyaada xaqiiqiya weeye oo waa loo siyaadinaya see loogu siyaadinayaa qadaha ilaahay subxaana wa tacaala oo looxulmaxfuudka uu ku jaangooyey kuna kitaabeeye ku qoray baa waxay tahay fulaan ibnu fulaan hadduu qaraabadiisa u xidhiidhiyo cimrigiisu waa toddobaatan sano hadduu xidhiidhin waayena waa lixdan sano waa siyaada xaqiiqiya ayb macno labaad bay culimmadu tilmaameen waxay yidhaheen waxaa la siyaadinayaa waxa weeye waa cilmiga iyo ogaalka malagu uu og yahay weeye malagan yacnii nafta qaadaya ee mas-uuliyadda iyo xilkaa loo xil saaray ilaahay uu yidhi qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum ayaa yacnii cilmigiisa waxa weeye fulaan haddii qaraabada uu xidhiidhiyana cimrigiisu waa siddeean sano hadduu xidhiidhin waayana waa lixdan sano waay qaala alimaamu raximah allahu tacaala baabu man wasala raximahu axabahu allah wuxuu baabu yahay ruuxii qaraabadiisa xidhiidhiya oo ixsaankiisa iyo samafalkiisa ay helaan ilaahay baa jeclaanaya subxaana wa tacaala qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana muxamed ibnu kasiir qaala ahbarana sufyaan sufyaan ibnu saciid ibn masruuq athawri can abi isxaaq camr bni cabdilaahi asabiici can maqra'a alcabdi can ibni cumara qaala ibnu cumar wuxuu yidhi man ittaqaa rabbahu rabbigii ruuxii ka baqa oo wawasala raximahu qaraabadiisa xidhiidhiya nusiya fii ajalihi yacnii ajashiisaa dib loogu dhigaa wa sariya maaluhu xoolihiisuna way bataan wa axabahu ahluhu ehelkiisuna way jeclaadaan xadaana abu nucaym wa alfadl ibnu dukayn qaala xadaana yunus bn abi isxaaq qaala xadaanii maqra abulmukhariq huwa alcabdi qaala bnu cumar wuxuu yidhi man ittaqaa rabbahu rabbigii ruuxii ka baqa oo wasala raximahu qaraabadiisana xidhiidhiyo ixsaankiisa iyo wanaaggiisa ay helaan unsiya lahu waxaa dib loogu dhigaa fii cumrihi cumrigiisa wasarya yacni waxaa u bata maaluhu xoolihiisa ayaa u bata oo tanaad iyo qani buu noqda wa axabbahu waxaa jeclaada ehlahu ehelkiisaa jeclaada waa sax ibnu cumar markaa wuxuu leeyahay ruuxii ilaahay ka baqa ee qaraabada xidhiidhiya cimrigiisa iyo ajashiisaa dib loogu dhigaa xoolihiisuna way bataan qaraabadiisuna way jeclaada haddee ixsaanka ruuxa samaha samaynaya hadiyo goor ixsaanka fidinaya khalqigao dhan baa jecel bini aadamkao dhan baa jecel dabeecadda basharka uu ku abuuran yahayba waxay tahay iyo qaab abuurka basharku u abuuran yahay ruuxii wanaag kuu gala weligaa ma ilaaweysa marka qaraabadu ruuxa xidhiidhiya yacni marka aad bay u jeclaanaya annaga marka waxaa loo baahan yahay nusuustan aadaabta iyo akhlaaqda ku saabsan waxaan u ahrinaynaa akhriga aan u akhrinaynaa maaha inay mawcido oo keliya inoo noqoto waxaan u akhrinaynaa inay dhaqanna inoo noqoto oo suluugeenna iyo akhlaaqdeenna shay saameeyo wax ka bedela inay noo noqoto ibn abi shayba baa musannaf ku warinaya mujaladka shanaad xaafidkuna fatxulbaariga ayuu ku faahfaahiyey mujaladka tobnaad waxasanahu alalbaaniyu raximah llahu tacala fi saxiixa raqamka baabu biri alaqrabi falaqrab wuxuu baabu yahay in loo samafalo samafalkaaga iyo ixsaankaagu qowliya ficilba uu gaadho qaraabadii yacnii ruux waliba kii uu kaaga dhowaa hadana ka kuu dhow hadana ka kuu dhow qaal wuxuu yidhi xadaanaa xaywata bnu shurayxin qaala xadaanaa baqiya ibnu lwaliid axaadiisu baqiya laysat naqiya fakun biha calaa taqiya ay muxadisiinta odhan jira can baxiirin waa baxiir ibnu sacad abu khaalid siqatun saalixu lxadiid can khaalid ibni macdaan can miqdaam ibni macdi karbin annahu samica rasuula allahi sal alla aleh wasalam yaquul wuxuu nebiga ka maqlay saxaabigaasi nebigu isagoo leh in allaha yuusiikum biummahaatikum ilaahay wuxuu idiin dardaarmayaa hooyooyinkiina uma yuusiikum haddana wuxuu idiin dardaarmayaa biummahaatikum hooyooyinkiinbuu idiin dardaarmayaa uma yuusiikum wuxuu idiin dardaarmayaa biaabbaa'ikum aabbayaashiin uma yuusiikum wuxuu idiin dardaarmayaa bilaqrabi falaqrab yacnii midka idiin dhow haddana ka idiin dhow haddana yacni qofkii xigtada ku ahaa ayaa sharcigii marka yani uu faraya waana dardaaran nebigu fariin uu ka soo gudbiyey ilaahay subxaana wa tacaala uu ka soo gudbiyey annaga soomaalida cunfi iyo adayg baa jiro malaha waxaan u malaynayaa waxaynagu jira xayaata subuuciya nooc bahalnimo aynagu jira waa hilibka badane aynu cunno marka qof waliba qofka uu qaraabada u yahay ee qaraabadiisa ugu dhowbooba ugu necab walaalo aan wada hadlinoo salaanta sharciga kala qaada isuma galno dabka isuma doonanno ma wada hadalno isma salaanno ilmadeer aan wada hadlayn eeddo iyo wiilkeed aan wada hadlayn oo waxba isku darsanayn bal waxaa laga yaabaa yacnii ruux suluugiisa iyo dhaqankiisii diini oo ay ka muuqato inuu qaraabadiisa midka ugu necab u yahay bal iska badaayo hooyadii iyo waalidkii iyo aabbihii uu yidhaahdo intaasoo sanan lamaan hadlin aday kuu taalla nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaahay wuxuu ballan ku qaaday ruuxii qaraabadiisa gooyo inuu alla goynayo subxaana wa tacaala kii xidhiidriya ee samafalkiisa iyo ixsaankiisa uu gaadhana ilaahay baa xidhiidhinaya subxaanahu wa tacaala asagana gacan wanaagsan iyo deeq u fidinaya maalinuu baahi u qabo ilaahay subxaana wa tacaala inuu deeq alle u fidiyo subxaana wa tacaala wallahu subxana wa tacala aclam bisawaab waclaa wabillahi towfiq